بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله بتوفيق الله وحنكب الله بيننا بقول سيديتا يكو إلى آيات بقول سقاشا أفر وسورة آل عمران آيات دي هو روحي أهيد ولا يحسبن الذين يبخلون kuwa bakhaylihigayna u malaynin bimaa aataahum llahu alla wuxuu siiyey oo min fadlihi fadligiisa ah huwa bakhaylnimadaasu khayran lahum inuu khayr badan yahay bal huwa sharun lahum shar buu u yahay sayudawaquuna waa loo luqun gelin qoortaa loo gelin maa bakhiluu bihi waxay la bakhaylaan yowma alqiyaamati isagoo cadaaba walilaahi miraasu samaawaati waalardi wallahu bimaa tacmaluuna khabiir ilaahay baa iska lehoo miiraaska oo keligi baa soo hadi doone intaad gacanta ku haysaan kala baxa sadaqo laqad samica allaahu alla wuu maqlay qowl aladiina kuwii qowlkooda qaaluu yidhi ina allaha alle faqiirun faqiir weeye waxba ma haysto wanaxnu anaguna akhniyaau kuwa hantiilayaalaanu nahay allah wuxuu leeyahay sanaktubu waan u qoraynaa waan ka abaalmarinaa waan u qoraynaa qiyaamaha waa loo qori iyo adduunkaa loo qori qiyaamaha lasoo bandhigay ma qaalu waxay dhaheen iyo wa qatlahum dilkoodiina waa loo qori qatlahumtu maa qaaluod ay ku cadfan tahay qatlahum dilkoodii alambiyaa ay dileen biayri xaqin sababa aan ku dileen wanaquulu waxaanu ku dhihi cad qiyaamaha duuquu dhadhamiya cadaab alxariiqi gubidda cadaabkeeda cadaab alxariiqi gubidda cadaabkeeda yani xariiqan wax guba dhadhamiya daalika ciqaabta intaa la eg maxay ku qabsatay bisababi maa shay sababtii qadamad ay hore marsatay aydiihim gacmahooda wa ana allaha allana laysa ma aha bidallaamin ku dulmiya lilcabiida addoomaha ku dulmiya maaha markay soo degtay aayadii ahayd man yuqrid llaha qardan xasana fayudaacifahu ya abubakr sidiiq waa nin finxaas binu cazuura la yidhaha yahuuda yuu u tegay oo culimadooda kamid a ah wuxuu ihi nin yahow bal islaamnimada qaado oo islaamnimada qaado markaasaa wuxuu yidhi anagu allah maxamed uma baahnin isagu waa faqiir waxba ma haysto anaguna waan ka kaaftoona ilaaha ribaduu nahiyey haddana isagii baa ribo bixinay oo intuu dayn qaato yo haddana dadkii u laalaabay u laqlaabay abubakar sidiiq baa labada indhood ku dhufta oo dharbaaxay wuxuu yidhi haddaan ballantu jiri lahayn aan idinla ballan madaxaan kaa jari lahaa finxaas baa tegey nabiyullaahi maxamed buu yihi ninkaasasaa ii galay abubakar sidiiq wuu warramay marka sida xaaladu ahayd finxaas wuu beeniyey waxba kama jiraan buuhi aayaddanaa soo degtay abubakar sidiiq loogu rumaynayo marka ilaahay waa faqiir bay yidhahdeen waxba ma haysto marka kelimada xunta ehe ay ku hadleen ilaahay wuu u diiwaan gelin wuuna ka ciqaabay iyo ambiyaday layn jireen laqad samica allahu meesha bimaa qadamad idinku alla laysa bidalam ili cabiid luqa ahaan dallaam facaal baa la yidhaha facaal waxaa weeye daraab garaac badane dallaam dulmi badane ma aha looma jeedo bidallaamin bidii dulmi dulmi ku saxib maha haddii dulmi badano ma aha la yidhaahdo wax dulmi inuu jiraa meeshii ka soo bixi marka bidallaamin laysa bidii dulmi dulmi asal ba alla kama surowda laqad samica allaahu alla wuu maqlay qowla aladiina kuwii qaaluu yidhi ina allaha alle faqiirun wax mahaysta weeye wanaxnu anaguna akhniyaau hodan baanu nahay sanaktubu waan qoraynaa buu alla yidhi malaa'igta iyo xafadadaa qoriye maa qaaluu waxa ay yidhaahdeen oo ilaahay waa faqiir iyo wixii la mid a iyo waqatlahum dilkooda alambiyaa ay dileenna waa u qoraynaa biqayri xaqin sababla ay ku dileen wanaquulu waxaanu dhihi marka qiyaamada la joogo duquu dhadhamiya ah cadaab alxariiqi gubidda cadaabkeeda cadaabuna huwa alxariiqu ah min idaafati sifati lmawsuufi wey daalika ciqaabtaasi bisababi maa shay sababti wey qadamad ay hore marsatay aydiihim gacmahood waxaa gacmaha loo cabiray afcaasha inta badan baa gacanta lagu qabtaa ee waa waxay hore marsadeen ama afka ha ka dambaabaan ama gacmaha indhaha ama dhagaha ka dambaabaan daalika ciqaabtaasi bisababi ma aydiikum gacmihiina horemarsadeen wey qadamad aydiikum waan allaha alla laysa ma ahaanin waan allaha alla laysa ma ahaanin bidallaamin daalika bimaa qadamat aydiikum gacmihiina wuu horemarsaday waan allaha allana laysa ma aha bidallaamin bidii dulmin dulmi ku saaxiiba maaha lilcabiidi addoommaha addoommaha alleh ee muminiintii waa kuwe aladiina kuwa wey adoomuhu uu alla raaliga ka yahay marka haddii sidaa la yidhaah waxaa weeye meel hore adoommadii muminiintii lasoo tilmaamayey yay sifo u tahay aladiina kuwa weeye yahuudu qaaluu yidhi in allaha alla cahidda wuxuu nagula ballamay ilayna anaga xagga yaga allaa numina inaanaan rumaynin lirasuulin rasuul inaanaan rumaynin xataa yatiyanaa ilaa uu noo yimaado rasuulkaasi biqurbaanin qurbaan sadaqo taakuluhu naar naartu ay cunayso oo waxaa caadigooda ahayd markii ruux qurbaan u bixiyo markii laga aqbalo naar baa imanaysa oo cunaysa hadday naartaasu diido lagama aqbalin marka waa kuwa yuhuuddu waa kuwa yidhi annaga waxaana lagula ballamay hadduu nabi idiin yimaado inaanaan rumaynin ilaa uu xujo noo keeno oo naar wax cunta uu noo keeno aladiina ku weeye yuhuuddu qaaluu yidhi in allaha alle cahida ilinaa wuxuu nagula ballamay anlaa numina inaanaan rumaynin lirasuulin rasuul xataa yaatiyanaa ilaa uu noola yimaado biqurbaanin qurbaanku waa waxyaabaha sadaqada ah taasoo taakuluhu naaru naartu ay cunayso oo in la aqbalay baa sidaa loo garanayay waxyaabaha finxaas oo abuubakar u sheegay bay ka mid tahay qul waxaa tidhaabaa nabiyullaahi maxamed rusulun rusul min qabli aniga hortay bilbayinaati xujooyin cadcad bay idinla yimaadeen wabiladii kii laftiisana way idinla yimaadeen qultum aada tidhaahdeen kii aada tidhaahdeeno inay qurbaanka naari cunto taa lafteeda way idinla yimaadeen kutubna way idinla yimaadeen falima taqtuluuna maxaad ulayseen falima qataltumuuhum maxaad ulayseen hadday runtiintahay kuntum saadiqiin haddaad run sheegeysaan marka yidhaahda anaga ballan waxaana lagu siiyey rasuul kasta oo noo yimaada ilaa uu naar sadaqada cunto keeno inaan naar rumaynin qul waxaad ku tidhaa qad jaakum wuu idiin yimid rusulun rusul min qabli aniga hortay bilbayinaati xujooyin cadcad wabiladii kiina way la yimaadeen qultum aad tidhaahdeen oo naarta cunaysa ah falima qataltumuuhu maxaad u layseen in kuntum saadiqiin haddaad run sheegaysaa marka waxa weeye jaaxidiin baa tihiin xaqdoon ma tiidin wey fain kadabuuka hadday ku beeniyeen faqad kudiba waa la beeniyey rusulun rusula min qablka adiga hortaa ah rususaasoo jaa-uu la yimid bilbayinaati xujooyin cadcad iyo mucjizad iyo wazubuuri kutub qoran iyo walkitaabi kitaab weyn almuniiri oo iftiina ah ama iftiimiya oo xaq aho waadixa wey nabigaa loo tacsiyen waxaa la yidhi hadday ku beeniyeen waa lagaaga horeeyey marka sidaa ku adkaysaa laleeyahay nabigaa la calool adkayna wax dhibihi ma jire hadday adig ku beeniyeen hortaabaa la beeniyey buui adiko kama tihin marka rusushaa la beeniye la xeer ahaw baa laleeyahay fain kadabuuka hadday ku beeniyeen faqad kudiba waa la beeniyey rusulun rusulo min qablika adiga hortaa ah kuwaasoo jaa-uu la yimid bilbayinaati xujooyin cadcad iyo wazuburi kutub qoran iyo walkitaabi kitaab sida tawraad iyo injiiloo kale almuniiri oo iftiiminaya caddaynaya waadixa kullu nafsin naf kulligeed daaiqatulmowti geeri way dhadhamin wainamaa tuwafawna waxaa laidin oofin ujuurakum ajriyaalkiina yowma alqiyaamati qiyaamaha yoomkiisa faman zuxzixa qofkii laga dheereeyo ani naari naarta laga dheereeyo udkila janata jannadana la geliyo faqad faaza wuu guuleystay qofkaasi waa liibaanay wuxuu ka baqay uu ka nabadgalay wixii uu rabayna wuu helay wamalxayaatu dunyaa noloshaan gaabani ma aha ilaa mataacu mataaculquruuri raaxa lagu kadsoomo mooye kadsoonka alaabtiisii mooyaan raaxadiisii mooyaan kullu nafsin daaiqatulmowti waxaa la leeyahay nabiyulaahi maxamed oo dhibka ku gaadhay iyo dadkan idinka dhimanayo dagaalkan la idinkula jiro naf waliba moyd bay dhadhaman idinka idinku gaar ma aha marka eh, ajrigiinana qiyaamaha la idin siin buy marka murtidu waxaa weeye qofkii naarta ka gala jannadana la geliyo guuli kama maqna qofka waa guulaystay ah, dad fara badan baa camalkooda markay daraasad ku sameeyaan abaal ku qaba inay naarta ka nabadgalaan jannada mar hadday naartii ka nabadgaleen jannada way geli doonaa marka dad badan baa waxay ku yaa darajo kale aan ku hamaysaneyn ilahu naarta yaa nabadgeliya dad fara badan oo camalkooda qiimeynaya yaa sidaa yidhaah allah wuxuu leeyahay kullu nafsin naf kulligeed kulligeedba daaiqatulmowti geeritii dhadhamin wey axad hadhayaa ma jiro malaa'igta iyo jinka iyo insiga waxaan dhimanaynin ma jiro wainamaa tuwafawna waa laidin oofin laydin dhammaystiri ujuurakum ajriyaalkiinii aada shaqaysateen yowma alqiyaamati qiyaamaha yoomkiisa ajrigaa waxaa ka mid ah faman zuxzixa qofkii laga dheereeyo cani naari naarta laga dheereeyo udkhila aljannata jannada la geliyo faqad faaza qofkaasi waa guulaystay waa guul weyn wey wama alxayaatu dunyaa de waana labadaa meeloodoo mar hadduu naarta ka nabad galo meesha kale u taga waa jannada iyada taa dhib kama jiro wama alxayaatu dunyaa noloshaan gaabani ama noloshaan xumi addunyaa min adunuwi hadii laga keenay waa gaabni iyo dhowi min adaniiati haddii laga keenayna waa xumi marka dhawida ka keeno wama alxayaatu nolosha maaha addunyaa ee dhowe gaabani ilaa mataaculquruuri kadsoonka alaabtiisi mooye qofkii la siiyo adduunyada loo dhiibo adduunyada israaciya wuxuu moodayo xaaladu inay sidan tahayo oo cimdigiisu dheeraano aan wax dambe loo tixraacayn xataa qaar baa niyeysan waa tooba keeni doontaa hadda iska sii wado qaar baa sidaa ah. latublawunna waa laydin imtixaani haddaad muminiinta tihiin iyo dadkaba fii amwaalikum xoolihiinna iyo waanfusikum naftiinna waa laydinku imtixaani wala tasmacunna waad ka maqlaysaan min aladiina kuwa uutul kitaaba kitaabka la siiyey oo min qablikum idinka hortiina iyo min aladiina kuwii ashrakuu mushrikoobay adan dhib kaiiran oo badan laakiin wain tasbiruu hadaad adkaysataan sabirka oo ilaa dan ka gelin watattaquu alla ka baqdaan oo caabudaan fa ina daalika arintaasi alla kabaqidiyo sabirku min casmi lumuuri umuurta ta loo qasta weeye oo lagama maarmaan ka awe ah xoolaha laydinku imtixaaniyo xoolihii way dhimanayaan way yaraanayaan cudur baa gelaya abaar baa ku dhici naftana waa laydinku imtixaaniyo caruurtii baa dhiman saaxiibadii baa dhiman dadkii oo dhan baa dhiman gaalada ehlukitaab iyo mushrikiinna dhibaato weyn baad ka maqlaysaa nabiyullaahi maxamed iyo asxaabtiisay ka wax sheegayaan waxay leeyihin maxay sheegi ilaahoodiibaaba faqiire maxay kuwan saxaabada isku sheegayaan maxay ninkan ka daba socdaan carabka ah waxawey dhib badan baad maqlaysaa iska adkaysta oo dacwadiina wata wey ha cajisina dacwadiina wata ilaahay baa galgaarka idin siin ajrigiinana idin siin latublawunna waa laidin imtixaani fii amwaalikum xoolihiinna yaa laidinku imtixaani oo dhibaataa ku iman waanfusikum naftiinana waa laimtixaani oo dhibbaa ku iman kitaabka walaa tasmacunna waxaad ka maqlaysaan min aladiina kuwa utul kitaaba kitaabka la siiyey min qablikum idinka hortiin oo yahuud iyo nasaaro ah iyo min aladiina kuwii ashrakuu mushrikoobay oo mushrikulcaraba adan dhibaato kaiiran oo badan oo aflagaada ah. oo markii maka la joogay dee lagama nabadgebi jirin gacantooda wain tasbiruu haddaad adkaysataan ood sabirtaan oo kuwa hadalkooda uuna qalbiga idinka xumaynin watattaquu rabbigiina ka baqdaan ood ku kalsoonaataan fa ina daalika arintaasi min casmi lumuuri umuurta ta weyn oo loo qasta wey marka qof kastooo dhibaata ku timaado taqwada haskay kordhiyo allihiisa ha magan galo waida khada allah wadkur xusba alla yidhi wadkurtu hadda waa taqdiirta id kalaa ku tacalluqda id waqti bal xus akhada allaahu alla uu qaaday mihaaqa aladiina kuwii ballantoodii xoogganayd utul kitaaba kitaabka la siiyey maxaa ballanta laga qaaday latubayininahu xaqa inaad cadaynaysaan linaasi dadka u cadaynaysaan walaa taktumuunahu aydan qarinayn xaqa fanabaduuhu xaqii way tuureen waraaa duhuurihim dhabarkooda gadaashiisa ka tuureen yani way isdhegamariyeeno way qariyeen xaggee washtarow waxay ku gateen bihi xaq cadayntii samanan wax yar qaliil lacag yaro qaliilan fa bisa waxaa xun maayasharuuna waxay iibsadeen waxay iibsadeeni waa maxay waa dalaal bay iibsadeen waxaa lagaga balan qaaday nabi kasta waxaa lagu balan qaaday iyo ummadiisa inuu u sheego nabiga maxamed la markuu yimaado inaad cadaynaysaan oo sifadiisa aad aada cadaynaysaan oydaan xaqa qarinayn marka danahooday ka raacdeeno dib bay iska dhigeen dib gadaal bay u tuureen macnaheedu waxaa weeye ma danaynina way ka dhaqaaqeen ujeedadoodu waxay ahayd waxaan yaray qaadanayaane culimanimadii wadaadnimada ku qaadanayaan ee dadka ay culimaanu nahay kaga xataa carabtay kaga qaadan jireen culimaanu nahay carabtaa weydiin jirtay cilmiga waxaa yaray qaateen way ayaan daran yihiin marka markii la sheego loo yeeray waad ogtihiin nabiyullaahi maxamed inuu xaq yahay oo kutubtiinu dhagaan anagu ma ogin bay dhihi jireen nalooma sheegin waxan nabi nabi daauud baabana yidhi nabi dambe u bixi doono ma raaci kartaan waid wakti bal u sheeg baa layidhi dadka akhad allaahu alla uu qaaday miisaaqa aladiina kuwii uu tul kitaab kitaabka la siiyey oo lagaga qaaday ballanta latubayinunahu inaad xaqa cadaynaysaan linaasi dadka u cadaynaysaan nabiyullaahi maxamed aada cadaynaysaan walaa taktumuunahu aydaan xaqa qarinaynin fanabaduuhu xaqii waxay ka tuureen waraaa duhuurihim gadaashooday ka tuureen macnaa dhinacba iska dhigeen wey washtaro way ku iibsadeen bihi xaqa sheegidiisii samanan lacag qaliilan oo yaroon waxba ahayn fa bisa waxaa xun maa yashtaruun waxay iibsadeen waxay soo gateeni waa maxay waa xaqarintii waa may laa taxsabanna ha u malaynin aladiina kuwii yafraxuuna ku farxay bimaa atow waxay la yimaadeen oo sheegeen wayuxibuuna jecel an yuxmaduu in la ammaano bimaa shay lagu ammaano lam yafcaluu ayna samaynin falaa taxsabanahum ha u malaynin bimafaazatin nabadgelyo inay ku sugan yihiin min alcadaabi cadaabka walahum waxaa u sugnaaday cadaabun cadiib cadaabun cadaab aliimun oo kolol laba qolay meeshan bishaaraysayo yahuuddaa loo sheegi war bal xaqii iyo nabiga sifadiisii wax ka sheega markaasay sidii iyagoo xaqa sheegi oo kale yay wax kale sheegayaan markaase dee nabigu sidaa iyagu wax weydiiye waxa ay sheegaan baa la yskaga qanay marka waxay ku faraxsan yihiin inayna xaqii sheegin waxay la yimaadeen waa inayna xaqii sheegin haddana in la ammaanay dooniyo dad wax sheegay inay noqdaan oo sidaa lagu ammaano loo duceeyo yay rabaan waa yahuudda munaafiqiintuna waxay ahaayeen way ka hadhayaan dagaalada nabigu u baxo yay ka hadhayaan aad bay ugu faraxsan yihiin waxa ay la yimaadeen oo inay nabigii ka hadheen haddana nabigu markuu yimaado yay u cudur oo saasaa nagu dhaco saasaa nagu dhacay marka in la ammaano oo la saamaxo yay rabaan labada qoloba way soo gelayaan meesha marka waa dadka waxay iyagu fikireen oon xaq ahayn ku faraxsan haddana doonaya inaa waxayna la imanin lagu ammaano oo yuhuuddu waxay rabaan xaqii baad sheegteen in la yidhaahdo haddama ayna sheegin munaafiqiintuna waxay rabaan in la yidhaahdo de waa garsihin waa garsihin raalli iska ahaada yay rabaan meeshaa hore ee cilmi qarintaa inaga wayna haysataa nabiyullaahi maxamed wuxuu yidhi qofkii inta cilmi la weydiiyo diida qiyaamaha xakama naaraa lagu xakamayn marka culimmadu waxaa la rabaa waxii ay yaqaaniin ay dadka ku dhaamaan in loo sheego yaa la rabaa cilmigu waa ammaano waa ammaano lagu dhibtay siduu yahayna waa in u sheegto ee cidna aadan ku xaq dhowrin haddayna cabsi ku haynino waxaanu hadday cabsi ku haynin berigii wadaad la dhihi jiray maxamed xaaji yuusuf yaa labayo tafsiirka ka bilaabay idaacadda reeriyo muqdisho wadaadkii marka maxamed siyaad barru ka duwi kari waayey tafsiirka ilan waa nin wada dhexta wadu dhexta qur-aankii baa ku dhacaya markaasaa isagoo baqro dhamayn yaa laga qaaday marka qur-aanka haddii aadan de cabsanaynin oo id cid aad ka cabsani jirin sida maxamed xaaji yuusuf oo kale haqa sheegshe marka alkaa eh, allah muxuu leeyahay laa taxsabanaha u malayne aladiina kuwii yafraxuuna ku faraxsan bimaa atow waxay la yimaadeen oo xaq qarintii oo xaqii si kale u sheegeen wayuxibuuna haddana jecel an yuxmaduu in la ammaano bimaa lam yafcaluu waxayna samaynen oo xaqii oyna sheegin bay waxay jecel yihiin in xaqii baad sheegteen la yidhaah oo munaafiqiintu waxay jecel yihiin waa gartiin in la yidhaah falaa taxsabanahum ha u malaynin bimafaazatin nabadgelye inay kaga sugan yihiin min alcadaabi cadaabka xaggiisa walahum waxaa u ahaaday cadaabun cadaab aliimun mulimun xanuujiya walilaahi alla waxaa u sugnaaday milku samaawaati samada tasarufkeeda iyo lahaanshaheeda waalardi ardada tasarufkeeda iyo lahaanshaheeda wallaahu allana calaa kulli shay shay la arka kulligii qadiirunkii kara weyn aayadihii liinoo sheegayey oo dhibaatada badan saxaabada la gaadhsiiyo difaaceen iyaguna hawl galeen waxa weeye wax oo dhan waa maamul alle wey allihii samadii ardada lahaa yaa maamulkaa keenay xikmad buuna uga jeeda oo xikmadda bilmata muminiintoo la imtixaanayo waa inuu kii xumaayo kii fiicnaa ay kala socmaan shahiid waa in la helo waa inay ajri iyo dembi dhaaf helaan marka ilaahay ficilkiisao dhan waa wada xikmad xikmadaynaan wada garanaynin eh ficil kastoo alla sameeya waa xikmad baa ku jirta ujeeddaa ka jirta walilaahi alla waxaa u sugnaaday milku samaawaati samada lahaanshaheeda iyo walarda ardada wallaahu alle calaa kulli shayin shay la arka kulligii qadiirunkii kara wey ina fii khalqi samaawaati samada abuurkeeda waxaa ku sugan iyo walardi dhulka abuurkiisa iyo wakhtilaafi leyli wanahaari habeenka iyo maalinta iskhilaafsanaantooda la aayaatin adillo wax lagu garto lulil albaabi caqliga kuwa saaxiibka kow iyo tobankan aayadood ee suuradda u dambaysa ayna fii kamsi samawaati ka bilowda cabdullaahi bin cabaas siduu sheegay nabigu markuu soo baraarugo habeenkii salaatuleilka markuu u toosayo yo intuu wejiga saa gacanta umarsaday yuu kuwan aqriyayay baalay marka waa nabigu waa aayado cajiiba wey cabdullahi bin cabaas habaryartay baan la socday maymuuna nabigu intuu kacay oo soo toosay oo wejiga saa gacanta u mariyey yuu aayadahan aqriyey buuri markaasuu weysaystay ana intaa weysaystay yaa dhinac bidix iska taago midigtu iisoo wareejiyey buu marka aayadahan inagoo nabiga kaga dayanayna cilmi weyn baa ku jire markaad soo toostoo salaatuleilka inaad tukato damacdo aayadaha ku furfuro oo cajiska iskaga big ina fii khalqi samaawaati waalardi samada iyo ardada abuurkooda waxaa ku sugan iyo wakhtilaafi leyli wanahaari habeenka iyo maalinta iskhilaafsanaantooda mugdiga iyo cadinka isku khilaafsan yihiin dheerarka iyo gaabnida isku khilaafsan yihiin laayatin adilo waaweyn liulilalbaabi caqliga ku saaxiibkaa ah. ulilalbaab kuwaa kuwe kuwa caqliga saaxiibkihi aladiina kuwa weeye yadkuruuna allaha alla xusa qiyaaman xaala ay taagan yihiin waqucuudan xaalkay fadhiyaan wacalaa junuubihim dhinacooda hataa ku xusa wey wayatafakaruuna fikira fii khalqi samaawaati samada abuurkeeda iyo walardi ardada abuurkeeda qaa'iliina iyagoo leh rabbanaa rabbiga maa khalaqta ma adan abuurin haadaa waxaana hor joogo samadii ardada baadila bilaashu ma adan abuurin subxaanak allo waad nasahan tahay inaad bilaashu abuurto waad nasahan tahay faqinaa naga ilaali oo naga nabadgeli cadaaba naari aadka cadaabkeena aladiina yadkuruuna allah meeshan muminiinta dhabtae ulilaalbaabkihi iyagoo taagan iyagoo fadhiya iyagoo jiifa waa kuwa alla xusa wey macnaha waxaa laga wadaa waa saddexda siyoodee dadku u badan yihiin fii kulli lxaalaat iyagoo socda iyagoo muxuu ahaa marka culimada qaar baa waxay xataa musqusha markay ku jiraan dikriga way sheegi karaan culimada qaar baaye macnaha caan bay ka dhigeen wax diidayaa ma jiro xadiidna wuu jiraayo nabigu wuxuusi jiray caaisha sheegtay fii kulli axwaalihi iyo nabigu sheegtay marka waxaa laga soo reebaya bikulli axwaalihi qur-aanka iyo xaalat ljunub labadaasaa la isku soo reebay oo xaalat ljunub qur-aanka lama aqrin karo laakiin dikriga kale oo dhan waa la aqrin karaa adu calaa kulli xaal waxaa weeye wakti kasta oo suuragal kuu noqoto dikriga alle hadayni dikriga waa kee waa taxmiidda takbiirta tahliisha tanjiida qur-aanka saliga nabiga wax kasta oo suuragal kuu noqota waxaa wey hadayn ulul albaab baad markaa noqon dadka caqliga leh ulul albaabku aladiina kuwa yadkuruuna allaha alla xusa qiyaaman iyagoo taagan wa qucuudan fadhiya calaa junuubihim dhinacooda ku xusa wayatafakaruuna fikira fii khalqi samaawaati samada abuurkeeda waalarda ardada abuurkeeday waxa weeye samaday u fiirsan siday u samaysan tahay balaadkeeda xidigaha ku jira nooca daruure roobka ka imanaya ardada iyadu waaba hadal male ciidda iyo hawayaanka iyo geedaha iyo buuraha iyo laagta laagaha siduu alla u sameeyey ka soo jeetan maysa markaasaad garan alla qudradiisa garan subxaanahu wa tacaala nabiyullaahi maxamed wuxuu yidhi tafakkaruu fi lkhalqi laa fi lkhaaliq waa masalo cajiiba wey tafakaruu fi lkhalqi laa fi lkhalq adda haddaad ku fiirta daadadiisa waxay kula geli xaguu joogaa miyuu taagan yahay miyuu dheer yahay miyuu wen yahay xubno miyuu leeyahay taasay kula geli waa sida qoladan muctasiladiihi ay yidhaheen haddii saa la yeelo ilaahay waxbuu u ekaan ilahay haddii saa la yeelo waxbuu u ekaan laysa ka milihi shay marka ka fikirayso markaa caqli weyn baa kuu kordhaya markaas sifadiisa iyo asmaadiisa fikir macnahooda fikir allah waa qaadir allah waa raxmaan allah waa manaan allah istawaa calaa carshihi sidaa ka fikir laakiin daatadiisa ha fikirin wey samada iyo ardada ka fikir bal sida yihiin oo alla u sameey qudradii allah kuusoo xaadira alla oo qudradiisii baa kuu muuqanaysa calaa junuubihim bay ku digfiyayaan wayatafakaruuna way fikiri fii khalqi samaawaati waalardi samada iyo ardada abuurkooda yaquulu qaailiina iyagoo leh rabbanaa rabbigayo maa khalaqta ma khalaqta ma aadan abuurin haadaa waxan weyneyna hortaagan baadila bilaashuma abuurin xikmad baad u abuurtay subxaanaka allow ka nasahnaata inaad bilaashu abuurtay kana nasahnaata faqinaa naga ilaali naga nabadgeli cadaaba naari naarta cadaabkeeda rabbanaa rabbigayow inaka adigu ma tudkhili naara naarta qofkaad geliso faqad akhzaytahu waa dulaysay wamaa lidaalimiina daalimiinta uma sugna min asaari wax u gargaara qofka daalimkii waxaa weeye qofkaan alla ku dikriyin oon alla asmaadiisa ku dikriyin oon alla sharcigiisa ku dhaqmin waa daalim wax u gargaarayaa ma jiro bacd allah haddii alla hoojiyo wax u gargaari ma jiro rabbanaa rabbigayo inaka adigu man tudkhili naara naarta qofkaad geliso faqad akhzaytahu waad hoojisay wamaa lidaalimiina aalimiinta uma sugna min ansaari waxu gargaara rabbanaa rabbigayo inanaa anagu samicnaa waanu maqalay munaadiyan axad dhawaaqi kaasoo yunaadii ku dhawaaqi liliimaani ilaliimaani ugu dhawaaqi oo leh an aaminuu rumeeya birabbikum rabbigiin rumeeya fa amanaa waan rumaynay rabbanaa rabbigayo fakfir lanaa noo dhaaf dunuubanaa dembiyaalkanaga wakafir cannaa naga baabi'iyo naga kafaara gusayi-aatinaa xumaantayada watawafanaa na oofso maca alabraari saalixiinta maceeda na oofso nagu dar saalixiinta samicnaa munaadiyan waa nabiyullaahi maxamed nabiyullaahi maxamed intuu maka ka soo baxay yuu yihi war nabi baanaho ilaahay baa isoo diray waa keligii waa keligii keligii buu bilaabay dacwadda markaa waxaa ku soo biiray cali binu abi aalib oo isagoo dhalinyaro ah la joogi jiray nabiga abu badan lahaa caydhna wuu ahaa markaasee cabdi cabdimualib yah ninkan caruurta aan ka kala qaadin nabiylahi maxamed cali baa kusoo hagaagay cali oo guriga nabiga jooga yaa nabiga loo waxyooday caruurta waxaa ugu horrumeeyey cali dumarkana waxaa ugu horrumeeyey khadiija ragga waaweynna waxaa ugu horrumeeyey abubakar sidiiq adoomahana waxaa ugu horreeyey bilaal binu rabax dadkaa yar bay ahaayeen mudday dadkaa yar ahaayeen way socon jirtay dacwada hoosaan bay socon jirtay nabiga qofkii u yimaado waan ku rumeeye yidhaah haddii qabiilkooda uuna meelaha joogin ama nin adag uuna ahayn intaad iska noqoto markii aada imaqasho inaan inaan inaan inaan caan baxay markaa iimu dhihi jiray dad laba boqol ka yar yuu nabigu kala hijrooday mad maka kala hijrooday dad laba boqol ka yar markaasi maka waa madiina waxay noqotay saldhigii islaamka markaasaa lagu dhawaaqay jihaadkii marka marka waxaa weeye way yaraayeen munaadiyan baan maqlay inagana hadda inaga miyaynu maqalay ha qur-aankii baa inoo yaala qof kasta oo qur-aanka maqlo oon ku camal falin waxa weeye xagga baadida uun buu raacaya rabbanaa rabbigayow innaa anagu samicnaa waxaan maqalay munaadiyan axad dhawaaqi kaasoo yunaadii ku dhawaaqi u dhawaaqi liliimaani iimaanka dadka ugu dhawaaqi oo leh an aaminuu rumeeya birabbikum rabbigiin rumeeya fa aamanaa waan rumayn rabbanaa rabbigayow fakfir lana noo dhaaf dunuubanaa dambiyaalkayaga wakafir naga baabi'iyo naga baabi'i canaa xagga yaga sayaatinaa xumaanta yada oo baabi'i watawafanaa na oofso macal abraari yacni saalixiinta sidooda noo noo dil weeye rabbanaa rabbigayo waatinaa nasii maa wacadtanaa waxaad noogu ballan qaaday calaa rusulika calaa lisaani rusulika rusushaada carabkooda waxaad noogu ballan qaaday walaa tuqsinaa hana hoojinin yowma alqiyaamati qiyaamaha yoomkiisa rususha maxaa laynoogu ballan qaaday maxaa laynoo ballan qaaday dhowr sigood baa laynoo ballan qaadayo in malaaigtu u qufraan dalbi muminiinta waa ballan lainoo qaaday ilaahu taana siin laakiin ballanta ugu weyne waxaa weeye rusushu waxay sheegeen qofkii xaqa raaca in loo dambi dhaafay ilaahu tiinoo oofi wey xaqii baanu raacnay ilahu tiinoo oofi rabbanaa rabbigayo waaatinaana si maa wacadtanaa waxaad noo ballan qaaday calaa rusulika calaa lisaani rusulika walaa tuqsinaa hana hoojina yowma alqiyaamati inaka adigu allahayow laa tukfilu miicaada ballanta kama baxdid ma guubiyeesid